بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله bismi illah amaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin waa kitaabkeena abi shujaaca darsigeeni koob iyo tobanaad kitaabulxaj baan ka bilaabaynaa uu sheikhu raximah llahu tacaala alxaju luqatan alqasdu baan idhi wa sharcanna muxuu yahay qasdu beyt illaahi alxaraami linnusuki in cibaado loo aado ganacsi aan loo aadin iyo wixii la halmaala sheikhu wuxuu yidhi kitaabulxaji haadaa kani bayaanu axkaami kitaabu bayaani axkaami axkaamilxaj weeye wa sharaa'idu lxaji xajka waajibnimadiisa waajibnimada shuruudeedu sabcatun toddoba weeyaan alislaamu qofkiinuu islaam yahay walbuluuqu qofkiinuu qaangaar noqday buluuq qofkiinuu qaangaar noqday walcaqlu qofkiinuu qof miir qaba yahay miir qaba qof miir qaba qofkiinuu yahay waalxuriyatu qofku inuu xor yahay xornimo dhammaystiran inuu xor yahay xornimo kaamil ah wa wujuudu zaadi sahay inuu haysto sahay inuu haysto waraaxilati gaadiidna inuu haysto haa ama gaadiidkaastee ama ha soo gato ama ha soo kiraysto si una ku soo galay inuu gaadiid haysto meeshii hee geenaya wa takhliyatu tariiqi waddadu inay bannaan tahay yacni waddadu inay hee bannaan tahay oo amnu tariiq uu jiro wadankiinu aamin yahay bahal iyo cadowteennu uusan ka baqayn marka wa takhliyatu tariiq waxaa laga wadaa ay amnu tariiqi wey waddadu inay aamin tahay oo ay maran tahay oo bahalna ka maran tahay sawci maxay kaloo ka marnaanaysaa cadowna ay ka maran tahay takhliyatu tariiq amnu tariiq baa loola jeedaa marka wa imkaanulmasiiri in la aado xajkiina inay suuragal tahay imkaanulmasiir oo maxaa loola jeedaa yacnii qofkii xajka doonayey waa in marka uu dhaqaaqo uu xajka aadayo uu ka gaari karaa xajkii wey macnuhu imkaanulmasiir yaa qofkii markuu zaadkii helay qofku markuu muslim ahaa buluuqna ahaa qaangaarna ahaa saad iyo gaadiidna uu helay yaa intaa markuu helay kadib waa inuu awood u leeyahay inuu xajkii tegi karo xajkiiyo aan la xajin warkaama ku dhacay tusaale maanta haddii aduu afar beri ka hor tusaale ahaan haddii xajkaa ka dhimanto inuu bilaabmo afar beri ba xajka ka dhiman inuu bilaabmo sideedii wuquufba carafa soo maa afar berig kahor haddaa xoola haystido intaas alla kuu dhammeeyo xaji waajib kugu noqda soo maa laakiin adoona xoola haysan baa xajkiiyo hal maalin ka dhiman tahay baa alla xoole kusoo geliyey shuruudihii baa buuxisay haddaa dadaasho oo ordo kollay muquufa caraf bay ku dhaafaysaa xaggaa marka maxaa dhacaya xaj ma jira soo maa marka imkaanulmasiir waxaa la yidhaahdaa qofku inuu awood u yeesho inuu xajkii aadi karo asagoo waqti ka dhiman yahay macnuhu waa intaa waa in waqti ka haray markuu intii kale shuruudii soo buuxsaday waa inuu waqti usii haystaa hee uu ku gaari karo xajkii uu ku gaari karo soo xajkii u guto laakiin hadduusan waqtiba haysan xajkiiba maalin ka dhimanta hadduu alla xoola siiyey waxaan leeyahay sanadka xaj kuuma waajibin maxay waxaa kaa maqan imkaanul masiir baa kaa maqan ma gaari karin soo maa marka haddaana gaari karin oo aadan ka gaari karin xajkii quufka carafa ugu muhiimsane waxaan leenahay imkaanumasiir maaha shardigaasaa ku haya afartaa shardi ugu dambaysa wujuudu zaad iyo wujuudu raaxila iyo takhliyatu ariiq iyo imkaanulmasiir istidaaca laysku dhahaa maxaa lasku dhahaa intaa istitaaca qofkiinu awoodu leeyahay marka maxaa soo haraya alislaam waalbuluuq walcaql walxuriya waalistitaaca saasna way noqon karaan shantaas wey marka istidaacadii marka istidaacadii shuruudda u xirnayd buu shiiku kusoo dara marka mushkilo ma leh saa shiiku udhigayna way ku saxan tahay haddii la uruuriyo istidaaca lagu soo kooban hee marka istidaacadii maxaa soo geliya qofkii nusaadkii haysto sahaydii haysto magaranaysaa raaxiladii haysto wadanku amni yahay hadduu eebba kuronaado uu ka gaari karaa xajkii soo ma jeedid intaa marka waan kusla istidaaca la yidhaahdaa waayahay marka qofkii marka zaadka uu haysanayo asagoo zaad waa inuu haystaa labo dadkii uu ka tegay zaad waa inuu uga tegay intuu sii socdo iyo intuu joogayo maka iyo xajka iyo intuu ka soo laabanayo intaa waxay cunaan waa inuu uga tegay dadkii uu nafaqeynayay oo nafaqaduu hayey haddii zowj xaas hadday ahayd farac hadday ahaayeen caruurtiisii ama asalkiisi hadday joog ahaayeen oo waalidkiisii uu biilayay oo bilkooda waajibka ku ah, ma garanaysa asal iyo farac iyo zawjba hadday joogaan waa inuu uga tagaa hee saad iyo sahay laftigooda inta uu sii socdo sii joogayo meeshaas kadibna soo laabanaya inta inta ka dhexaysa sahay ay haystaan hee waa inuu waa inuu uga tagaa sahaydaa laftigeedana deen deenta waa in laga jaraa wixii doonuu lagu leeyahay waxaa kaloo nafaqadiina waa laga jarayaa soo maa gurigu uu dhisnaana lagu xisaab guriga uu deganaana lagu xisaabin guri baa leedahaye yaa xajka kuu waajiba ma jidho wixii guri ka badan waa masalo gaara meeshuu deganaana xisaabta lagu darmayo zaadka la sheegayo soo ma jeedid waxaasoo dhan baa soo gelaya soo uruuriyo shuruudda markii la helo maxaan leenahay qofkaas maxaa ku waajibay maxaa ku waajibay xaj baa waajiba weeyaan qofkii markuu xajku waajiba xajkii waa la howlgalay soo maa waa la guda galay wa arkaanu xaji arbacatun arkaanta xajku tiirarka xajku xajkii baa la dhex galay hadda tiirarka xajku afar weeye afar tiir shan baa ka dhigaynaa insha allahu tacaala waaya kow al ixraamu xirashadii niyaddii xirashadii in la yimaado al ixraamu xirashadii maca niyati niyadda ahayd inuu la yimaado macadu zaa'idad ka dhig oo wixii la kamid aduu yidhaha alixraamu xirashadii anniyatu ee niyadda ahayd oo kaleeto inuu qofku la yimaado qofku marka yacni qofku marka uu rabo inuu xaj galo inuu niyaddii xajka hee soo xaadiriyo alixraamu xirashadii maca niyati niyada la jirka ahayd marka qalbi baa ku jiro aniyatu bidukhuuli ilxaj in la dhaha anniyatu maca alixraami in la dhahaa wacnay qofku inuu niyeysto xajkii markuu labeyk allaahumma uu dhahayo inuu qalbiga ku qabsado inuu hee xajinayo ama cumraysanayo kee tahayba marka waa niyat dukhuuli filxaji baa laga wadaa niyat dukhuuli hee filxaji marka alixraam markii niyad loola jeedo rugni weeyaan warkaa waa ku dhacay soo maa ixraam baa dhowr macno qaadanaysa laakiinse macnaha hebel wuu xirtay xajkii markii laga waday hebel xajkii buu niyeystay oo qalbiga ku xidhay marka maxay noqonaysaa waa taa hadda sheegana waa rugniga koobaad weeye alixraam iyo aniya marka waa isku macni saa la soco waa hee isku macno weeyaan waaya waaya ama niyat lixraamna waa la dhihi karaa niyat lixraam xirashada niyadeeda qofkii inuu la yimaado walwuquufu bicarafata carafa inuu qofku istaago xajku wuxuu bilaabanayaa maalinka sideedaad ee bisha labiyo tobanaad dulxija marka markuu bilaabo maalinka yowmu tarwiya la dhahaa minaa la aadayaa warkaa waa ku dhacay soo maa minaa la aadayaa subaxa duhur iyo casar iyo maqrib iyo cisha iyo salaad subax intaasa lagu tukanayaa yowmu tarwiya waxaa lagu bixiyey biyaha lasii dhaansadaa waa dhaamiska maalinka dhaamiska waagi hore biyaha la dhaansan jiray soomaa eh, hadda laakiinse tuubooyin baa marka soo ordaya biyaa la dhaansanayo male zamzamka meesha laguu keenaya ilaah nimcadiisa weyn ayib marka yowma tarwiya markii qofku soo xajkii magaranaysaa uu soo bilaabo minuu tegey maalinkii sagaalaad markay qoraxda soo baxday salasa wuxuu ku tukadaa mina wuu soo dhaqaajinaya markii qoraxdu iilato oo xilliga duhurka la gaaro ayaa lasoo gelayaa carafa lasoo gelayaa alwuquuf bicarafa shiiku muxuu ku yidhi markaa walwuquufu bicarafata carafa in la istaago istaaga carafa kuma bilabanaya markaa maalinka sagaalaad bacda zawaali maalinka sagaalaad hee bacda zawaal maalinka sagaalaad carafada anagaa sooman nahay maalinta carafa sooma soomanin maalinka anagaa sooman nahay haddaa bulshadii kale aan xajka aanan joogin maalinkaas markii qoraxdu zuusho xilliga duurka la gaaro ayaa hee la soo gelayaa waxaa la soo gelayaa ii sheeg hmm. carafaa la soo gelayaa warkaa ma ku dhacay waqtigaasoo carafadu bilaabanaysaa ilaa waxay ku eg tahay tuluucu alfajri asaadiqi min yowmi naxri maalinka tobanaad fajr saadiqeeda ilaa xilliga yaa maxay bilaabatay bacda zawaal maalinka sagaalaad galabkaasoo dhan bay soconaysa habeenkaasoo dhan waa xilli carafa weeye mushkila male qofkii carafo yimaada habeenka markuu dhaco salaada subax ee maalinka tobanaad la ciidayo yaa fajarkeeda soo garamaysaan intaa inta ka horeysa carafa wakhtigeeda weli waa joogaa qofkii markaa sodaahay kii gaari kusoo mara kii laxda soo istaaga kii saacada jooga intaasoo dhan lagu qofa carafa way helayaa marka ma gormay bilaabanaysaa min zawaali yowmi taasic ilaa ilaa maxay ku eg tahay ukaa ilaa fajri yowmi naxri ilaa fajri yowmi naxri marka maxaa dhacaysaa waa min zawaali min zawaali shamsi yowma ataasic ilaa fajri yowmi naxri yowm naxri marka waa maalinka ciida yowmu naxri la yidhaahda yowmu taasicna waa carafada marka maalinka carafo sagaalka bisha ee maalinka carafo bacda zawaal laga bilaabo ilaa fajarka maalinka tobanaad intaas carafo way joogtaa intaa in la istaago mid wakhti ka mid ah ayaa maxaa la yidhaahdaa alwuquuf bicarafa waa rugna culus weeye qofkii ka tagaahi xaju ma jiro watawaafu bilbeyti beytkii xaramka kacbada in la dawaafo in la dawaafo qofka ku dawaafayo aad ba qofku magaranaysa mahiibe iyo haybad baa ka muuqata bidixdiisa ayuu kacbada xijinayaa marka saa usoo gashaay waa baddaad ilaahay marka gacmo ku taallo ilaa iyo aduu eebba ku dabaqa dabadiisa baa kasoo baa isaga beegaysa intaa way buuxda hadday rabto <clears throat> marka xajiro aswadkaa fiirsanaysaa baa isku beegaysaa marka markaa saa usoo gasho marka la iskuma beegi karo marka waa israacinaysaa ilaa aa ka soo wareegaysa markaa soo wareegto oo xajarka markaa isku beegto baa xiranaysaa marka koowaad bismillaahi allaahu akbar waa salaamaysaa taasama kow ku ah marka markaa soo xirta kow baa xidhay bismillaahi allaahu akbar markaa soo xidho labaa xidhay saasaa u wadaysaa toddoba jeer markaa wareegto biixeeda xijinaysaa xaramka waxaa ka bilaabaysaa xajul aswadka asagaa kusoo dhammaynaysaa asagaa hee kusoo dhamaysa waxa u shuruuda waataan soo dhigan jirnay marka kitaabu tahaara soo maraynay qofka soo ka jabantaa maxaa xaaraan ka ahaa adawaafu soomaa xagga marka maxaa ka fahamtay shardi maxaa u ah dawaafka qofka inuu daahir yahay soomaa satru cawlaa shardi u inuu qofku cawradiisa asturo inuu daahir yahay inuu biixiisa ku beego inuu maxiro ka bilaabo hee xajul aswadka waxaasoo dhan baa ku jira ilaahay hana geeya xaramka aamiin dhah wasacyu iyo in la ordo bayna safaa safa iyo walmarwa marway safa dhexdooda in la ordo haa safa iyo marwa dhexdooda in la ordo ayadana waa waa rugni wey qofkii ka tagaay ilaa uu la yimaado xajku ma dhammaystirmin warka ma ku dhacay marka maxaa laga wadaa safa iyo marwa safuu ka bilaabayaa marwuu ku dhammaynaya yacni markuu safa ka ordo oo ka dhaqaajiyo marwo uu tago waa hal xabo markuu marwo kasoo bilaabo safa uu tagana waa xabadii labaad marka hadduu saalo xabadii dhaqaaqiiba haddii la tiriya xagee ku dhamaanaysaa mar way ku dhammaanaysaa maxay ku dhammaanaysaa mar way ku dhammaanaysaa warkama ku dhacay waa kaa waaya wa arkaanulcumratu cumrada tiirarkeeduna arbacatun waa afar ayaduna ayaduna waa afar alixraamu xirashadii cumrada la xiranayay labayk allaahuma yaa haye mushkilo male kuwaa arki doonaa nusqo kale weeye mushkilo male wa arkaanu lcumrati arbacatun oo xalqigiibuu ku darayaa alaad haddii la yidhaahdana sacyuu ku joojin doonaa wa arkaanulcumrati cumrada tiirarhkeedu arbacatun afar weeye alixraamu xirashadii la xiranaya cumrada labayk allaahuma cumratan xirashadu qalbiga ka dhacaysaa afkana waa lagu dhawaaqaya warkaa ma ku dhacay qalbiga waxaa ka shanaysaa inaa cumro xiranaysid afkana labayk allaahumma cumratan baa dhacaysaa cumraan ilaahu xiranaya xajkana waa arki doonaa sida loo xiranayo watawaafu iyo tawaafkii cumradu ay lahayd wasacyu iyo orodkii safaya marwa walxalqu midinku darayaa intaa yaa waalxalqu iyo xiirashadii fii axadi alqowleyni laba qowl markaan qabanno yacni laba qowl muxuu ka wadaa culimmadeenna madhabka shaaficida dhexdooda ayaa qaarna xalqiga waxay ka dhigeen tiir oo cibaado gaar u taagan bay ka dhigeen warkaa ma ku dhacay qaarna xalqiga waxay ka dhigeen cibaado gaar u taagan kama dhigina waxay ka dhigeen shay ma garanaysaa hadduu eebba kuu roonaado iisoo qabo wax shay xaaraan ahaa banneynaya bay ka dhigeen markaa ma fahamte istibaaxatu maxduur waxaa la yidhaahdaa axadu qowleynku waxa weeye inuu yahay nusukun aw istibaaxatu maxduurin axadu qowleynku waa kuwa imaa in la yidhaahdo xalqigii xiirashadu waa cibaado waa qowl culimmadu qabto madhabka dhexdiisa labo iyo in la yidhaahdo cibaado maahee waa istibaaxatu maxduurin shay xaaraan ahaa waxii baneynaya waaye marka shiikhu wuxuu ku yidhi waxaa xoojinaynaa buu yidhi qowlka ah xiirashadu inay cibaado tahay marka haddii cibaada laga dhigo rugni afraad bay noqonaysaa marka ma fahamti tawaaf iyo sacyi iyo iyo iyo iyo alixraam oo niyadiiya ah iyo alxalqu xiirashadii ama gaabintii axadul qowleyn marka muxuu ka wadaa labada qool ee midna uu dhahayo waa cibaado midna uu dhahayo shaykii xaaraantaha bay banaynaysaa tusaale yacni adiga marka dhagacaad xirato oo aad xirato xajkiiya cumrada maxaa xaaraanka ah waxyaaba badan soo maa cumradii baa xiratay timaha ma jari kartid waxyaaba badan diyaha ma jari kartid dhinacaadi kumala bisan kadhid soo maa marka wuxuu ku leeyahay sheikhu xiirashadu xaggaasaa laga fiirinayaa xiirashadii baa la yidhi marka qowl wuxuu leeyahay xiirashada waa cibaado gaar u taagan doolkuusu cibaado maaha haa sacyiguusu cibaado maaha ha xiirashaduna waa cibaado saasay dhaheen qoladaas qowlka qoolka kale muxuu yidhi maya marka hore soo waxyaaba ka xarana ma jirin yah inaad xirato tolan inaad isbarafuumiso soo xaaraan kama ayn shaygaa maxduurka ayoo ah xaaraanta ka ahaa ayuu xalqigu wuxuu noqonayaa istibaaxa wuu banneynayaa yacani markaa xiirato waxaa kuu bannaanaanaya yah markaad xiirato waa labisan kadhaa inta ka horreysa raggaan ka hadlayaa laba guntibe laba goobay xireen go cad iyo go iyo go hoos lagu xiranayo iyo go kor la saarayo marka markii tintan la xiidho maxaa ku banaanaya dharkiina inaa xiratid marka xirashadii maxay noqotay shay xaaraan ahaabay bay banaysay culimadii marka xaggaa fiirisa maxay yidhaahdeen rugni ma aha ee shay xaaraan ahawaxyaabihii lagaa xaaraantin maya kuu bannaynaysaa shiikha madrasa shiikhu muxuu xoojiyey cibaado gaar u taagan waayo xalqiga qofka inuu xirto waa cibaado gaar ah weeye oo ajarkeeda uu helayo ayib marka kaasaan xoojinaynaa arkaanta xajkana way gelaysaa waa arki doonaa insha allah marka soo uruuriyo wataa macnuhu wa arkaanu cumrata arbacatun waa alixraam iyo wadawaaf iyo wasacyu iyo walxalqu xiirashadii fii axadi alqowleyni labada qob markii aan mid ka mida markaan qabano oo dhahaya oo dhahaya hee waa cibaado dhahaya waa nusuk dhahaya ereybixinada xajka waxaa ka mid ah nusuk ha nusuk waxa ydhahda amaasha xajka wawaajibaatlxaji maanta ah, waxyaaba cusub baan dhiganaynaa wawaajibaatlxaji xajka waxyaabihiisa waajibka ah hore maxaan usoo dhigan jirnay hore hadda waxaan soo dhiganaa arkaanulxaji haddana maxaan dhiganaynaa waajibaatul xaji hore maxaan soo dhiganay waajibaadka iyo rugnig waajibka iyo rugnigu inay yihiin hee hal xabayiin somaan ha weesada maxaa waajib ah afartii arrimood maxaa rugna ah weesada afartii arrimood markii xajka la yimaado waajibka iyo runi waa lakala saarayaa warkama ku dhacay yaah xajka waa meesha lagu kala saaro waajibka iyo runiga waajib rugni waxaa la yihahdaa xajka markii la joogo rugni waxaa la dhahaa shay haddaa ka tagto xajku uu taagnaanayo weligiis uusan kaa gudaynin warkaama ku dhacay shay haddaa iska dayso hee xajka uusan kaa dhammaanaynin wax dhiiga ah oo booskeedii buuxinayana hee aysan jirin markaa ma ku dhacay yaa wakaha waaya marka rugna waxa weeye yatawaqafu wujuubu nusuki calayha waxaa yatawaqaf waxaa istaagaya wujuubu nusuki calayha in ma garanaysaa camalkii la qabto ayaa meeshaas waajib noqonaysa walaa yujbaru bidamin dhiigna laguma kabi karo wax dhiigoo lagu kabi kara hee ma jidho wuxuu ka tegay qofkii wuxuu ka tegay dawaafkii dawaafkii mar haddaa ka tegay dhiig baa iska yani neef baan gowracayaayo taas ayaa gudaysaa ma jidho maxaa lagaa rabaa ilaa wa ilaa dawaafkii inaad keento kaas rugni baa la yidhahdaa waa inaad shayga laftigiisa hee aad keentaa wax booskeedii buuxin karana haba yaraatee ma jiraan waajibkana waxa weeye qof hadduu ka tago ku soo celi la dhihi mayo laakiinse maxaa laga rabaa inuu neef gowraco ama dhiig sameeyo baa laga rabaa dhiig inuu dhiig daadiyo ayaa laga doonayaa saasaa lagu kala saaray marka warkaama ku dhacay marka waajib waxa weeye yujbaru bidamin dhiig baa lagu kabaa oo asaga in lagu soo celiya khasab maa ruknigana hee waa in shaygii la sameeyaa walaa yujbaru bidamin dhiigna laguma kabi karo waa in asaga la sameeya marka hadda sheekh waajibatul xajkan waxay la mid tahay markii aan salaada soo marin abcaadda isu garamaysaan yaah abcaaddu maxay ahayd haddii laga tago sujuudsahbaan xaggana waajibaadkan baa lamid ah. qof hadduu ka tagaa tagaahihee oo uusan samayn waxaa laga rabaa neef inuu gowraco dhiig baa laga rabaa inuu daadiyo wakaa waa yahay marka waajibaatlxaji xajka waxyaabihiisa waajibka ah khayral arkaani marka arkaanta laga reebo soo mu jeedid alaatatun saddex weeye alixraamu in laga soo xirto min almiiqaati miiqaadkii in laga xidho xajka iyo cumrada miiqaadka in laga xidho miiqaad waxaa weeye meelo nebigu asteeyey sala allahu calayhi wasalam oo xajka laga soo xirinaya ama cumrada laga soo xirinaya warkaa ma ku dhacay marka miiqaadku labuu qaybsamaa miiqaad waqtiya iyo miiqaat makaaniya marka waxaa dhaysaa miiqaatun zamaaniyun wa miiqaatun makaaniyun labadaasaa loo qaybiyaa miiqaadka miiqaad maxaa la yidhahdaa waa meelo markuu qofku xajka soo aadaya hee uu xajka ka soo xiranayo albaabadii xajka laga soo gelaya waay marka labaa loo qaybanayaa miiqaatun zamaaniyun iyo miiqaatun makaaniyun miiqaad zamaani maxaa laga wadaa yacni muddada cumradu jirayso intee mudda intee bilaha cumrada lagu ogolyaha waa bilahee bilaha xajka lagu ogolyaha waa bilahee miiqaad baa la yidhahdaa miiqaad makaanina waa muxuu yahay meelaha markaa soo marisid aa cumrada soo xiranaysa maxaa ka soo xiranaysid haddaba cumrada ayadoo waqti gaara ma leh sanadka oo dhan waa la cumraysan karaa sanadka oo dhan baa hee la cumraysan karaa taasoo masala soomaa xajku wuxuu leeyahay waqti kooban wakti kooban buu leeyahay xajku sideedaba xajka wakhtigiisu wuxuu bilaabanayaa markaa shawaal dulqicda iyo dulxija toban ka mid ah waa intaa toddobaatan maalmood wey xajka wakhtiga xajka waa intee miiqaatulxaji zamaani waa toddobaatan maalmood shawaal oo idil haye shawaal oo idil dulqacdo oo idil dulxijo oo toban ka mida yani dulxijo kow ilaa iyo toban dee soo garamayse miiqaat azamani waxaa la dhaha miiqaat miiqaat alxaji azamani baa la yidhahdaa warkaa ma ku dhacay miiqaat ulxaji warkaa mila socotaa yaa iga seexday waaya marka waa intaa miiqaatulxaji zamaanigu dhowrkaa miiqaat weeyaan waaya miiqaadka zamaaniga marka waa sheegnay miiqaadka waxaa jira markaa iisoo qabo makaaniga makaanigu waa xoogaa wuu badan yahay dadka loo kala asteeyey reer madiina magaalada madiina dadka jooga markay xaj soo aadayaan waxay ka soo xiranayaan meel la yidhaahdo dulxulayfa dulxulayfa la dhahaa ma fahamte kitaabku nooma qorin maxaa la yidhahdaa meesha ka soo xiranayaan dulxulayfa dulxulayfa la dhahaa waaya afar boqol iyo soddon kilomitr bay maka u jidhaa dilxulayfa la yidhaahdaa marka eh, nimankaas waas yamanta yamanta tihaamo la yidhaahda ama yamanta nasoo xigta annaga meesha ayaa soomaalida iyo wixii xaggan soo xigaya jabuutiyaanka eritreyaanka iyo laynkaa ayaguna waxay ka xiranayaan meel yalamlam maxaa la yidhahdaa yani markaa meesha marayaan waxaa la dhahayaa alla xidho xajkii labeyk allaahuma xajan baa dhahaysa markaa meesha marays haddaa dhaaftid adoo ma garanaysaa xajkii xirtay waa arki doonaa xukun ka dhalanaya reer ciraaq waxay ka xiranayaan meel la yidhaahdo daatu cirqin daatu cirqin maxaan dahaynaa reer madiina xulayfo weeye yamanta iyo wixii kasoo hooseeyaan maxay ka xiranayaan yalamlam reer ciraaq maxay ka xiranayaan daatu cirqin daatu cirqin waayahay reer shaam shaam iyo masar iyo dalkan galbeedka galbeedka ma garanaysaa africa miyaa galbeedka soo garan maysaan ayaguna waxay ka xiranayaan juxfa maxaa la yidhahdaa juxfa la yidhahdaa hadda waa la cusbon la asriyeeyey hadda haddaa khatar ka baadha waa helaysaa inta kulli markay kulli waa sacuudiga kuwada wada hadda waa fahamteen soo maa kulli socda ku wada yaalaan marka kilomitraad baa baa maka u jiraan dulxuleefa ugu dheer oo afar boqol iyo soddon kilomitir bay maka u jirtaa weeye juxfa boqol iyo siddeetan afar kilomitir bay u jidhaa daatu cirqin boqol iyo labaatan kilomitir waxaasoo kalea bay u jidhaa yalamlamtu boqol iyo afartan kilomitir bay u jidhaa maka marka makay maka irdaheedi wey sooma jeedid maka irdihii laga soo gelaya weeye qofkii xaajiga ah waa inuu intaa mid ka mida soo galaa intaa mid ka mida soo galaa qofka hadduu marka cumraysanayo magaalada maka joogo tusaale ahaan oo cumro uu baahan yahay meelaha way ku fog yihiin meela ka sokeeyo nebiga ku xiran jira baa jira oo tanciim iyo jucuraane iyo xudeybiya la yidhaahdo kuwaa marka waa qofkii maka joogo cumro doonaya baa ka soo xiranaya maxaa hadda idiin sheega qofka miiqaadka zamaniga waa sheegnay soo maaha makaanigana waa sheegnay soo maa reer maka qofkii maka degan ama qofkii maka joogay muddo xase waxaa ka xiranaya markii xajka la gaaro maka laftigeedu ka xiranaya waa xajka hadduu cumro rabaan xaga ka xiranayaa wuu ka baxayaa maka makuu ka baxayaa cumraane iyo jucuraane iyo xudeybiye iyo meelaha la yidhaahdo waxaanxaafadaha waxaa sheeganaa boosase qofka meesha marmaraa garanaya hadda ilmaanta ka sheekeen oo lagu dhex keen wax badan magaranaysa waa kaa dhinaanaya laakiinse xogta hoose beyska waa inuu qofku qabsadaa hadhu markuu meesha tago ku wareeri mayo markii loo sheegay xaggan waa bilaaya calaa buu fahmayaa xukunkeedii iyo waxyaabihii la halmaalay soo maa ka lahnagey marka waa miiqaadka laga soo xirto waa rukni wey waa waajib waramyuljimaari waramyuljimaar dhagaxii in la tuurto jimaraadkii athalaata ee saddexda ahayd jamaraadka saddex baa loo qaybiyaa jamratlcaqaba oo jamratlkubra baa la dhahaa dhagax tuurka soxis kamid a dhagax lagu tuuro yaa meelaha dhagax lagu tuuro saddex meelood weeye meesha maka ugu xigtaa ugu weyn waxaa la dhahaa jamratlkubra baa la dhahaa ama jamratlcaqaba caqaba iyo wusta iyo suqra maxaa la yidhaahdaa jamratlkubra jamratlwusta iyo jamratul suqra warkaa ma ku dhacay wakaa marka macnuhu saa u fahan waaya marka kuwaana in la tuurto oo dhagaxii lagu soo tuurto hee ayaguna maxaa weeye waajib weeye ayaguna wakaa wal in la xiirto ama la gaabsado waxaa ugu yar saddextan inaad jirtid xalqiga saddextan daa iska jirtid madaxa ka mid a ah xalqigii waa aqalul wujuubi wey aqalul hee wujuubi qofkii inuu xiirto ama uu gaabsado ayadana waajib weeye buu shiikh wey laakiin sida muctamadkaa Eh, waxa weeye rukni weeye maaha waajib waa fahan soo maxaa yadhaha qof hadduu xiiritaanka iska daayo dhiig booskiis lagu bedeli maya waa inuu xiirtaa ilaa wa ilaa maxaan soo sheegna marka rukniga maxaa la yidhahdaa shayga aan laga tegi karin marna sooma ahayn hadda tilmaantii ruknigu wataa marka xalqigu ma xiiraane dhiig baan ku bedelanayaa ma jidho waa fahamta soo marka xalqiga waxa weeye waa rukni xalqigu muxuu noqonayaa tiir weeye maaha waajib xaggaasu gelaya raxima waaya wa sunanulxaji xajka sunnooyinkiisu sabcun toddoba wey toddoba arrimood baa xajka sunno waabuy way ka badan yihiin toddoba laakiinse hadda intaa qabo weeya horta wixii dambe waa laisugu tagi doonaa wixii dambe hee waa laisugu imaan doonaa intaa qabo wa sunanulxaji sabcun toddoba wey kow waxa weeye alifraadu ifraad in la xirto ifraad in la xirto xajka sunankiis waxaa ka mid ah alifraadu waxa la yidhahda ifraado maxaa tahay xajku habab loo xirtuu leeyahay adigu markaa tiraada xaj baa xiranayaa saddex siyaabood baa xajku u xiran kartaa shiikhu kii kii madhabku qabay oo inuu madhabk inuu ugu fiican yahay ku aaminsanaa madhabka buu sheega maxaa weeye alifraad ifraad maxaa la dhahaa ifraad waxa weeye qofku inuu xaj xirto marka koowaad ayaa ashhurul xajkii ashhurul xajkaan sheegana hadda soo garamaysaan dhexdooda inuu xaj xirto xajka acmaashiisi galo xajka acmaashiisi dhammeeyo markuu xajka ka falaxasho hee markaa inuu cumro doonto xagee kasoo xiranaya cumrada yaa maka meel ka baxsan jucuraana iyo tanciim iyo kusoo xiranaya warkaama ku dhacay kadibna uu cumraysto kaa waxa loo yaqaanaa hee ifraad shiikhaa ah sheegay muxuu yidhi wahuwa waxa weeye ifraadku taqdiimulxaji xajkii in laga hormariyo calal cumr cumre in laga hormariyo laga hormariyo muxuu ka wadaa yani xajkii in la xirto camalkiisi la gudagalo la dhammeeyo isaga bannaan laga istaago warkaa ma ku dhacay kadib markay xajka aad dhammayso hee aad aad xalaalowday oo aad bannaanka istaagtay hee inaa haddana soo cumre aad soo xirato haddana ifraad baa la dhahaa sheikh wuxuu yidhi kaasuu noo soo qabtay mid kalea jira laba kalea jira qiraan qiraan baa jira markaa qoranaysa hadduusan idin qiraanna muxuu yahay qiraan waxaa weeye qofku inuu xaji cumro wada socdo xirtayba xaji cumru wada xirta hal mar labayk allaahumma xajan wa cumratan buu yidhi niyadduu gashtay afkan wuu kaga dhawaaqay marka maxaa isugu jira shay kasta dawaaf kasta uu samaynaya xaji cumra way ku jidhaa yacni waa fahamti soo maahan yah qiraan baa la dhahaa wuu isku laray wuhee wuu isku laray qiraan wey markaasuu dee cumro cumro kale uma baahna asugu maxaa cumradiisi meeda ku jidhaa xajka ku jidhaa marka ma garata arrinka saddexaad muxuu yahay haysakrkan saddexaad muxuu yahay weli ma sheegin muxuu noqonayaa kaasi tamatuc tamatuc magaciisa ka muuqata xajka raaxada waad raaxo raaxo maxaa laga wadaa ashhurul xaj baad tegaysaa ashhurul maxay ahaayeen shawaal dilqacde iyo tobanka dil baad tegaysaa shawaal baaba tagtayba <laughs> shawaal baa sii days tusaala haddii la ogol yahay dee dowladda ogashaha wey waat waxaa niyeysatay labayk allaahuma cumratan ilaahu cumraan niyeystay mutamatican biha ilalxaj aan xaj ugu sii gudbayo xaj aan uga sii gaarayo markaa ma ku dhacay marka cumro mutamati waxaa la dhahaa fii ashhuri lxaji inaad cumro xirato kadibna cumradii aad ka xalaalowdo oo xajka aad ku sugto markuu xaj kusoo galna aad xajido intaba maxay dhacayaan cumradu xaggee dhacaysaa bilihii xajka dhacaysaa markuu cumrada ka xalaaloobana wuu iska xaragoonayaa magaaladiisa markuu xajku soo galo sideedii eh, dilxijo la gaarana muxuu xiranayaa xajkiisa xagee buu ka xiranayaa xajka makuu ka xiranaya warka maku dhaca hadduu maka joogo weyedee hadduu madiina joogana hadda marka soomaalidanu saasay u badan sameeyaan sida u badan kaasa sameeya madhabka muxuu qabaa shiikhuu noo sheegay ifraad baa qabnaa buu yiri annagu lakiin hadda soomaalidu in badan waxay samaysaa hee tamatuca xaggan qofka laga rarayaa waxaa la geenayaa meesha la yidhaahdo madiina la geenayaa madiina cumro kasoo mudday joogayaan afar beri shan beri cumray kasoo xiranayaan cumro keliya cumro ay xaj ku gaarayaan fsomaahan cumray soo xiranayaan cumrada dhammaynayaan makay iska joogayaan iska damaashaadayaan reer markay iska noqdeen marka sideedaa la gaaro maxay xiranayaan masaajidkii markay tagaan bay soo xiranayaan labayk allaahumma xaja dhag soo sideynayaan tarwiy waxay aadayaan mina tamatuc baa la dhahaa ma ku dhacay marka sheekh wuxuu sunooyinka waxaa ka mid ah ifraadka sunooyinka waxaa ka mid ah watalbiyatu labeykadii in la talbiyeysto labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk in alxamda wanicmata laka walmulku laa shariika laka soo ma jeedid ayadana waa labaykadii labayk allaahuma rabbiyo ku ajiibnay labayka ina alxamda mahadda oo idil iyo wanicmata iyo naxariis nicmada oo idil laka adiga ayaa iskale walmulkuna waa la mid walmulku kadaalika ha laa shariika laka cid kula wadaagta ma leh ha nimanka mushrikiinta marka xaggaas intaa marka marayaan bakharibi jireen laa shariika laka marka la yidhahdo so intaan igu jiiso ma ahayn ilaa shariikan bay ku diri jireen ilaa shariika mid yar oo huwa laka adiguba aad leedahay kaas waana dambi waa shirki caadiya kaasa xoogaa kugu daraynaay kaas laftigaaga kaa laftigiisa yaa iskale adaa iskale wax soconaya maa laa shariika lak xaggaas tawxiidka in lagu jiiba wa dawaafu lquduumi dawaafkii magaranaysaa maka loogu imaanaya quduum yani markii maka la soo geliya dawaafkeedii dawaafulquduum baa la dhahaa qof markuu magaalada maka yimaado inuu dawaafo kacbada hadduu marka cumraysto oo cumro uu galo cumradu dawaaf lama socon yaa dawaafkaasaa ka gudaya hadduusan cumraysanayna inuu dawaafo ayaa sunna waa dawaafulquduum baa la dhahaa marka dawaafulquduumka intaan la gaarin wuquuf bicarafa ayaa la samayn karaa haddii wuquuf carafa la gaaro he iyo wixii ka dambeeya dawaafulquduum ma jira wuxuu noqonayaa ifaadu noqon doonaa waa arki doonaa walmabiitu bimusdelifa meesha musdelife la yidhaahdo yaa waa meelo magaco wacani meesha musdelifo la yidhahda in la baryo habeenka la joogo saakay carafo soo lama joogin sagaalkii bisha ya saaka bis la joogay carafo goormaa laga soo dhaqaaqayaa baan nidhi markii qoraxdu dhacdo baa lasoo dhaqaaqay uma afiiduu halkaasaa laga soo burqanayaa hadda malaayiin laba milyan oo soconaysa baasaa usoo burqanaysa babababa maqribkii maqrib iyo cisho la tukan mayo carafo lagu tukan mayo waa lala soo tegayaa musdalifa lala imaanaya maqrabka iyo cishada marka waa jamcba leylatlljamci baa ladhaa maxaa la samaynayaa jamac baa la samaynayaa maqribkii iyo ceshihii xilligii ceshaha lagu tukanaya habeenkaa marka musdalifa in la baryo baa walmabiitu bimusdalifa la yidhaahdaa warkaama ku dhacay waa habeenka habeenkee wey habeenkaas waa habeenka tobanaad waa habeenka ciidkii baa subax beri subax soo gelaya ciidka muxuu soo gelayaa beri subax soo gelaya macnuhu waa intaan keliya waaya marka habeenka walmawid musdelifa shiikhu muxuu ku daray sunnooyinka waxaan leenahay sidaas muctamadka iyo madhabka dhexdiisa waajib in waajibka lagu daro waayo maaha aha sunne in habeenkaa waajib maxaa ku sheegnay markaan marinay xaggan haddii laga tago maxaa la iska rabaa dhiig baa soo ahayn hadda haddii musdelife la joogi waayo ilbiriqsiba ha ahaatee haddii la joogi waayo musdelifa qofka dhiig baa laga rabaa marka xagee bay gelaysaa sunno miyaa marka xagee bay aada ismaaciil waajib bay noqotay waajibkii raacso wa rakcataa aawaaf iyo awaafka labadiis ragcadood saaka xajkan saa u dhex maraynaa xajkii baa mar meelka istaagaynaa in ma garanaysaa dawaafka markii la dawaafo toddobadii dawaafka lasoo sameeyey yah markii la dawaafay dawaafkii maxaa la sameeyey soo mar dhammayn dawaafkii waadawaafu wa adawaaf in la yimaado labadii ragca ee dawaafka yacni qofka marka uu tawaafo laba raacaw sunnaa baa laga rabaa xagee buu ku tukanayaa khalfa almaqaami xagee buu ku tukanayaa khalfal maqaam maqaamku maqaam ibraahim meesha nebiga ibraahim istaagay markuu dhisayey xaramka markuu dhisayey kacbada meesha nebi maxamed nebi ibraahim istaagay gadaashiisaa lagu tukanayaa warkaama ku dhacay haddii la awoodi waayo meel kastoo masaajidka ka mid a ah xaramka waa lagu tukanaya warkaama ku dhacay hadda waaba adagta laguma tukan karaba dushaaba adoo sujuudsan baa laga tilaabsanaya ku tukadakani baa ladhahaya waaya laba ragc laga cao muxuu niyeysanayaa sunnata atawaafi nawaytu sunnata atawaaf buu dhahaya wuu niyeysanayaa inuu sunnihii tawaafka uu tukanayo walmabiitu biminan mina in la baryo mina in la joogo mina in hee lagu dhaxo saddexda habeen ee ciidka ka dambaysa ayaa tashriiq soo garamaysaan in lagu dhaxo magaalada meesha la yihahdo mina in lagu dhaxo in mina lagu dhaxo ayaa maxaa loo yaqaanaa almabiit bimina waa waajib ayaduna sunno maaha ayadana haddii laga tago dhiig baa waajibaya warkaa ma ku dhacay marka waa waajib sunno maaha ayaduna waaya haye wa dawaaful wadaaci iyo dawaafkii sagootinta dawaafkii sagootinta in la sagootiyo eh, in la sagootiyo hee in la sagootiyo hee kaa marka dawaafka wadaacdi qofka marka uu soo baxayo wey safrayo tusaale ahaan maanta markaa dhammaysay cumradii magaalada maka waxaa soo tegaysaa haddii eeba ku roonaado ii sheeg waxaa soo tegaysaa labaatan iyo shantii dilxija markaasaa dawaafudaac la imaanaysaa yani xajka lama xiriiro ma fahamte ya dawaafudaacu hee xajka kuma jiro lama xiriiro ee marka aad sagootinaysa xaramka ya oo waddankaaga soo socotay ama magaalada kasoo tugaysid safar aad tahay ayaa kasoo soo soo soo soo dawaafaysaa weeyaan soo dawaafaysaa allahna galansiiyo waay marka asna waa waajib maaha sunna asna asna hee marka maxaa meesha ku jira saddex waajib baa ku jira mabiid musdalifa mabiid bimina iyo tawaaful wadaa waajibkiibay raacayaan waajibkiibay raacayaan wayatajaradu wuu iska dhigayaa rajulu ninkii cinda alixraami markuu xiranaya xajka iyo cumrada canilmaqiidi wixii tolnaa oo idil dharkii tolnaa oo idil buu iska dhigayaa qofka dhar tolan looma ogolaa bactaa buume ku dar nin haddaad tahay baa laga hadlaya gabdhuhu ma jiraan laba go oo cadcad baa xiranaysa cadaanku waajib maaha laba go baa xiranaysa ina cadyihiinna waa fiican tahay war laba go wax iyo suunkaaga ku adkeenayo marada wax kuu sadexeeya haba yaraatee maj waa la siman yaha hantiilihii iyo xooluhu ka daadanayeen iyo faqiirkii aan ama bogiisbu ka xigin laba maroo cad baa la wada qabaa mm-hmm. agtiisaa loo simaya wayalbasu wuuna xidhanayaa izaaran hoosgunta iyo weridaaan go' sare abyadayna oo cadcad buu xidhanayaa qofka isku istaagaya waaya intaana waa sunnooyinkii faslun fii muxaramaati lixraami inta qofku xajka xiran yahay inta qofku xajka xiran yahay waxyaabaha xaaraanta ka ah marka muxaramaat alixraam maxaa laga wadaa ay maa yaxrumu bisabab alixraam weeye inaa xaj xiratay ama cumro xiratay yaah wixii xaaraan kaaga noqday xirashadaa darteed wixii xaaraan kaaga noqday ayaa maxaa loo yaqaanaa muxaramaatul ixraam ee xaaraanta caadi ahayd ma aha shaygii xaaraan tahay oo caadiga ahayo markay caadiga tahay xaaraanta ka ahla sheegi mayo maxaa laga wadaa inaa xajii cumro xirata darteed wixii xaaraanta kaaga noqday maa yaxrumu bisababil ixraam bisababil ixraam ayaa maxaa loo yaqaanaa muxaramaat lixraami wayaxrumu xaaraan waxaa ka ah cala lmuxrimi qofkii xaj iyo cumro xidhay yaa qofkii xaj iyo cumro xirtay waxaa xaaraan ka ah cashratu ashyaa toban shay toban shay baa xaaraan ka way ka badan yihiin laakiinse toban baa ka mida wey macluum inta kalena waa dhigan doontaa tobankan hee qaba tobankan lubsul makhiiti dhar tolon in la xirto waa xaaraan dhar tolon inaa xidhatid raggii baa la sheegaya dumarku waxooda iska qabaya wa taqdiyatu racsi madaxii in wax la saaroo la daboolo min arajulu ninkii xaggiisii walwajhi wejigii in la daboolo iyo walkafayni labadii gacmood cumaacuntooda hore min almarati qoftii dumarka ahayd ota dumarka labadaasna ma dabooleyso ninkuna madaxa ma daboolayo ayib haye marka qoftii dumarka ahayd dee madaxeeda wejigeeda bay banaynaysaa keliya waxay madaxa wejiga keliya waxay wejiga ka qaranaysaa intii ay waajibkaahayd in markii hore laga qariyo intee waajiba ah marka in wejiga laga qariyo yaa intay wejiba wejiga laga qariyo cayimaad ma lahayn ee waxay lahayd qeexid bay lahayd haye qeexideeda ma garanaysaa ya maya yah xati markii aan soo miranay satrul cawradii salaada maxaan idhi wejigii waxay ka qaranaysaa xaddi hee la hubsaday madaxii inuu wada qarsoomay soo ma ahayn yah eeg wejiga inuu wejigaa loo qarinmaya isaga ee waxaa la qarinayaa wejiga xaddi gaaraya in la hubsaday in madaxii hee uu qarsoon yahay warkaama ku dhacay yah wataa macnuhu intaa bay qaranaysaa marka ayado intaas leega allayla madaxa kaso tintii baa soo muuqan karta wejiga soo garan maysid intaaba ina qariso waay inta ka sogaysa ina qariso haddii marka ay wax ka boqdo ama magaranaysaa janubi xaas wejiga inay taabto marada lama ogolaa way iska fogeyn ka dhacayan haddaba waxay sameeyaan islaamaha qaarkood markay xajinayaan maxaa magaciisa niqaab niqaab food leh niqaab food garamasa niqaab yacni koofiyadan ma aragtay koofiyadan nimanku xidhaan soo garamaysa niqaab koofiyad leh wey macnuhu marka markay soo sii wejigii taaban maye koofiyadda afkeedii buu ka soo dhacaya marka marka wejigii waxaa uma saarin warkaa ma fahamte yaa kaasi qaadanaya marka ninkii laftiisa dalladii inuu dallad madaxa saarnayn inuu ku qabsaday waa loogoliya ee waxaa la diidayaa lubsi wax la yidhaha lubsi wax yacni madaxii dabuulid madaxii baa dabooshay wax la dhihi karo madaxii buu dhoobo ka buuxsaday dabaa daboolay soo maa madaxii buu mara saartay anta madaxa gacmaha saarta ka waran gacmaha saarta madaxii haye gacmuhuma daboolbaa maaha wey oo kamaanta u faham marka shay kasta oo la dhihi karo waxbuu asturaa caadi ahaan waa in qofku iska ilaaliya madaxa iyo wejiga haloo kala saa raggii iyo mada iyo dumarkiisa u kala qaybsanayeen wa tarjiilu shacri tintii shalleynteedii biduhni lagula shanleeyo duhni baa lagula shanleynayaa maxaa lagula shanleynayaa saliid baa lagula shanleynayaa qofkan joojiye saliid baa lagula shanleynayaa iyadana waxa weeye xaaraan weeya buyuhi sheikhu raximahullah inay karaahiya tahay baa loo badinayaa waaya wa xalquhu inuu xiiro madaxii ama uu gaabiyo marka xiiran gaabin maahay si un inuu u jaro tintaa laga hadlaya inuu si un hee tinta u jaro si un ama gacanha ku jaro ama sakiinaha ku jaro ama soo dhufto tintiis oo idil tin ku taal baa laga hadlayaa inuu taabta lama ogola haddii kale fidiya waxbaa ka waajibaya khatar weyn wa taqliimul adaafiri ciddiyihii inuu guro cidiyaha inuu jaro cidiijar intuu qaato ama afgacanha afka ku jara ama cidiijarha ku jaree inuu jiro lama ogola xaaraan weeye wadiibu udgoon oo dhanna waa xaaraan weeye marka hore aadan xajka xiran iskusoo iskusoo jebi jirka soo marso ha kaga muuqato madaxa soo marso laakiinse mar haddaa xiratay hee ma jidho weeye ma jidho wa qatlu saydi ugaarti in la laayo sayidka marka la laynayo oo xaaraan tahay in la laayaayo saddex shardi baa ku xiran alberriy waa inuu yahay hee duurjoog mid deegaanka ku nool alberi waxa yani mid banaanka ku nool kii badda aan ku nooleyn baa laga hadlay mid banaanka ku nool inuu yahay lana cuno duurjoogna ah saddexaas shardi weeye alberiyu walma'kuulu walwaxshiyu waxshi waxay duurjoog waay inuu duurjoog yahay kuwii la cuni jirana yahay haye berina yahayo biyaha uusan ku noolayn saddexdaa markii laisla helo sayidkaas in la dilaahay waa xaaraan markaa ma ku dhacay garanuugtii oo kaleeto garanuugti maxay tahay kow waa maakuul waa la cunaa biyo ku nool maayo maxaa weeye waa beri waa berri ku nool soo ma ahan ha dhulkay ku nooshahay biyaha kuma noole yani biyaha sida kalluunka kale kuma noole saddex waa duurjoog weeye marka waa seedkiigaas waa xaaraan in la dilo haddii la dilo xisaabteeda waa gadaal baa ka sheegi doonaa waxbaa ka waajibaya wa caqdu nikaaxi nikaax qofku inuu xiro nikaax inuu qofku xiro ama asagoo isku xiro gabadh guursado ama gabadh uu dhalay uu bixiyo uu yidhaahdo wakiil baa qof hebel baa wilaayadda u dhiibtay oo kaleeto ama qof inuu wakiil u noqdo si ay ahaataba caqdi xiridiis hee xaaraan wey hadduu xirana ma garanaysaa waa arki doonaa waxa ku dhici doona walwadu galmadii ayaduna xaaraan wey xaaraan bay ka tahay xajka dhexdiisi qofkii inuu reerkiisa u tago waalmubaasharatu bishahwin taataabashadii qofka asagoo shahwaya waxaas maagan inuu taataabto ma garanaysaa Eh, la yimaado ayaduna xaaraan wey intaasba wax ka xaaraan qofka inuu la yimaado eh, xajkiisiba wax u dhimaysaa khatar weeye wa fii jamiici daalika intaa soo sheegna oo idili alfidyatu baa ka waajibta fidya waxa loo yaqaan baa ka waajibtay maxaa ka waajibay waxaa loo yaqaan fidyo fidya waa arki doonaa waxay tahay ilaa caqda nikaaxi nikaaxi guntintiisi mooyaane asagu fa inahu laa yancaqidu asagu waxba ka waajiimayaan laakiinse hee ma xirmayo ma xirmayo ilaa mataa zawaajtuka kuu guuriya qabiiltu waan aqbalay xirmi mayo baa lagu yiri <laughs> aslanba xirmi mayo waa macno <laughs> waaye walaa yufsidu ma fasahaadiyo hu xajkii ma fasahaadiyo ilal wadu galmo mooyaane xajkii fasahaad buu noqonayaa filfarji la isaga galmoodo fasahaad xadkii waa fasahaaday iyo xadkii wuu baadil buu noqday way kala duwan yihiin xajkii waa fasahaad waxaa laga wadaa xajkii wuu buray laakiinse waa wadaysaa waa dhammaynaysaa ka tegi maysid warkama ku dhacay yaa inta kugu dhiman hee waa wadaysaa baadilna waxa weeye saasuu ku gubtayba kii ridoobo kale hadduu qofku ridoobo asagoo xajkii dhex maraya xaj damba uma harin gaal buu noqday kaba tegiya muslimkiiba soo maa marka sheikhu wuxuu ku yidhi qof hadduu galme la yimaado ijmaac firji ka dhacay xajkii wuu fasaxaaday hase ahaatee walaa yakhruju ka bixi mayo huwa isagu qofkaas minhu min alxaji ka bixi mayo bilfasaadi inuu fasahaaday xajka darteed uga bixi mayo ee muxuu samaynayaa wuu sii wadayaa whee wuu sii wadayaa xukunkiisa kalena waa noo imaan doonta wax laga rabo ee hadda maxaa laguu sheegay horta xajkii inuu hee fasahaaday laakiinse haddana uu uu sii wadayo dhammaystirayo isagoo wuquufa carafo maraya buu howlgalay maxaan leenahay dhammeeh ilaa iyo hee inta ka dhiman waa yahay waman qofka faatahu uu dhaafo alwuquufu bicarafata carafo istaageeda qofkuu dhaafo carafo istaageeda intee saac buu ahaa muxuu ka bilaabanaya muxuu ka bilaabanaya zawaali shamsi min yowmi taasic ilaa fajrihee yowmi naxri soomahayn inta inta ka dhaxaysa haddaa macadha soo marto hal daqiiqa soo istaagto adoo hurdo lagu keeno kulle uqufa caraf waa ku hirgalaysaa marka qofka dhaafi kara waa qof dee aad u kastay soo maaha inuu dhaafo yaa ama qof suuxay wuu suuxay ama wuu waashay carafo ee dhaafto hee taxallala bicamali cumratin taxallala wuxuu ku xalaaloobayaa bicamali cumratin cumro inuu sameeyu ku xalaaloobayaa cumruu sii dhamaystiranaya arkaanta cumraduu dhammaynaya saasuu ku xalaaloobayaa wa calayhi waxaan laga rabaa alqadaa'u inuu qalleeyo xajkii walhadyu hadyina inuu soo bixiyo hadiyo maxaa taa waa arki doona hadiy waa waxyaabaha xoolaha xaramka la geeya hadi layihaahdaa qofkii marka dawaafku dhaafay horta cumro inuu ku xalaaloobo dawaafkii cumradu sameynayaa muxuu kaloo sameynayaa sacaygii timuhu xiiranaya beesuu iska tegayaa fi sana aaniya maxaa laga rabaa soo socotaa inuu xaj la yimaada markaa laga rabaa qofkaas hadigna keeno marka makudha hadigii waa iska boqol door neef ariya boqol doolar ama saddex boqol mise laba boqol waxaasoo kalaa wey buu keenayaa waaya xaggaasa kujoojinaynaay wa calayhi qadaa waman qofka taraka ka taga hadda buu ku kala saarayaa sheikh waman qofka taraka isaga taga ruknan rukni ka taga arkaantu maxay ahaayeen niyatulixraam quuf bicarafa dawaaf sacyi maxaan ku darnay alxalq soomayn aw ilqasr soomayn shantaas qofkii mid ka mida ka taga lam yaxilla ma xalaaloobayo min ixraamihi soo xirmashada xajka soo xirmaday kama xalaaloobayo xataa yaatiya bihi ilaa uu la yimaado waa inuu keenaa dhiig baan ku buuxinayaa hee ma jirto waa inuu la yimaadaa marka laba masalaba hadduusan xeran dee xaji laguma le soo maahan asoo iska dhig ragnigaas rugnigaas wuu baxay maxaa kaloo meesha ka baxaya rugni kalaa meesha ka baxaya waa kee dawaab ka bixi mayo mid kale sheeg maya qofka xaramka xerashadii xajka uu xiranaya hadduu ka tago dee xajga uma xirmin soo maa xaggaa iska dhiga asaga rugni kaleo waxaa jira xukunkan aan qaadanayn waa kee hmm? Hmm? haddaan sheegi wuquuf bicaraf weye de <laughs> wuquuf bicaraf hadduu ka taga ka waran asaga asagoo xaskiiba ka baxyeyba xagee buu aadayaa xagee aadayaa xagee aadayaa ha taxallala buuga kitaabka akhriya taxallala bicamali cumra cumruu wuu xalaaloobayaa hadda maxaan ka hadlaynaa arkaantii xajka qofkii ka tegay buu ku yidhi shiikhu ma xalaaloobayo weligiis xaaji buu ahaanaya ilaa uu la yimaado ilaa shan sane kasoo wareegto masalada fahan qofkii xajka arkaantiisa ka taga dawaafkii sacyigii wuquuf bicarafa ixraamkii kida xalqigii qofkii ka taga buu ku yidhi hee ma xalaaloobayo ilaa ilaa uu la yimaado marka xagga laba rugni baa ka baxaya laba rugni xirashadii xaramka xajka uu xiranaya hadduusan xiranba dee asagu kuma jiro hadduu qof carafo uu kasoo gaari waayana hee maxaan leenahay asna kuma jiro oo xukunkan ah weligiis xalaaloobi wuu ka baxyaayo wuu xalaaloobayaa wuxuuse ku xalaaloobayaa cumruu ku xalaaloobayaa wey macnuu warkaa ma ku dhacay waayahay waman taraka qof ka taga waajiban qofka waajib ka taga muxuu ka tegey ramyuljimaarkii muxuu ka tegey mabiid fi muxuu ka tegey mabiidhu musdelifa muxuu ka tegey dawaaful wadaaci wuxuu waxaas hadduu ka tago hee laazimahu waxaa laga rabaa damun dhiig baa laga rabaa neef buu gowracayaa warkaama ku dhacay dhiig baa laga rabaa waman taraka sunnatan qofkii sunna ka tagase lam yalzamhu bitarkihaa inuu ka tegay laguma lahaa hee shay un shayna ku laazimimaya weye lam yalzamhu ku laazimimaya litarkihaa shayun shayna laga maro wey hada bilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina maxamed l ajmaciin